liman walooba maqal bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka hadaan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa sabti waa afarta bisha maaj sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falaqaynta saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in tabashooyinka beelaha ay ka qabaan dowladda uu hogaamiyo marnaba aan xal loo heli karin inta ay ku shirayaan hoteelada iyo meelaha ka baxsan dalka sidoo kale waxaan eegi doonaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo qorsheynaya inay wax kabedel ku sameeyaan qodobo ka mid mida ah dastuurka oo gogolxaar u noqonaya muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda qodobadaas ayaan ku eegi doonnaa iyo wixii soo kordha si kayya saadkana kala saara hagaagi dhegeystayaal barnaamijkeena falanqaynta ayaan gudagalaynaa waxaan ugu horeyn ku bilaabi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmahan ku sugan jubbaland ayaa mar uu hadlay waxa uu soo hadal qaaday shirarka isdabajooga ah ee muddooyinkii danbe yeelanayeen beelaha qaar shirarkan ayaa looga hadlay tabasho ay sheegeen inay ka qabaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh madaxweynuhu waxa uu sheegay in beel weliba ay tabasho qabi karto balse marnaba aysan xal noqon doonin inay hoteelo iyo meela ka baxsan dalka ku shiraan iyadoo ay jiraan dad ku matala nidaamka dowladda laguna xalin karo cabashadooda hay-adaha dowladda dhexdooda sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in tabashooyinkan badan ay fursad u noqon karaan al-shabaab oo dowladda lagu mashquulinayo dagaalka ay shabaab kula jirto dagaalku xeeladaysi uu leeyahay si loo galo uu leeyahay awooddaadu hadba intay la eg tahay gaaristaadu intay la eg tahay jahadaadu sida ay kala yihiin culaysyadoodu si u kala badan yihiin afar dowlad goboleed ayaa jamhuuriyadda koomaa laba ka mid aan dagaal ka bilownay soomaaliya oo dhan isugu tagtay meel fiican uu marayaa gabagaba ah labada kalena waa usoo soconnaa labada kalena waa usoo soconnaa waana ka socdaaba oo hadda jubbaland aan joognaaye dagaalku waa ka socdaa waa jiraa dhul badanaa muxuu ahaa yani markaa khawaarijta ah yaa laga bixiyey oo laga riixay waana lasii daba joogaa wiilasheennu ciridda iyo cadceedda iyo roobka iyo maxaanku rahdaa gabadanada intaba banaanka waxay ugu taagan yihiin waa inay ummaddaa dadka horqaadaan markaasaa maxaa dhacay marka nimanku waa nala dagaalamayaan markaan ciidan ahaan iyo dad ahaan iyo caqiide ahaan inaan uga adkaanayna markay xaqiiqsadeen farsamooyin kale la yimaadeen farsamooyinkaas kale waa maxay dadka inay khaldaan siday awalba u khaldeen caqiidada ay ugu khaldeen inay hadda haddana u khaldaan xeeradahooda marka jahawareerka ah oo ummadda inay jahawareeriyaan qabaa'ilka inay isku diraan maamulka iyo dowladnimada inay been ka sheegaan markaasaa marka maxaa dhacaya dad badan oo dadkeenna oo aan shabaab ahayn oo caqiidada shabaab iyo iyo khawaarij iyo waxay aaminsan yihiin aan la aaminsanayn ayaa laakiin u adeegaya oo daqaadis iyo jiidis waa isla gurugeyn wixii shabaab uu rabay dowladdu inay daciifto hadday mid maamul goboleed tahay iyo hadday mid federaal tahayba inay daciifto in buuq ku furmo inay ka mashquusho shabaabka ay ku jeesato muxuu ahay howlo kale ay u jeesato iyo maxaanku idhahdaaye yaana haysta arkan naga fuji ay ku mashquusho waxa ay rabaan waay marka qof kastaahi oo maamulka waa run maamulkeena dowladnimada ducfi waa qabaa wax waa ka maqan yihiin wax ka dhiman yihiin wixii aan rabnay ma hayno awooddii dowladnimoon u baahnayn ee dhaqaalihii dowladdu waajibaadkii dowladdu lagu lahay inay boqolkiiba boqol fur ma awood waa run laakiin taas cudurdaar fiican uma aha inaan shabaab fursad siino markaan isku mashquulno oo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iskugu mashquulno oo dowlad dhexe xukuumad iyo baarlamaan aan isugu mashquulno oo ciidan ciidanka amniga ee dadka la iska hor keeno oo dowlad goboleedkaa sidoo kale lagu buuqo sidoo kale baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda iyo goboladeeda iyo wixeeda buuq laga dhex abuuraahi dadka soomaaliyeedoo ogaada arrintaasi waa hadaf shabaab waay shabaabaa hadaf u leh waa la kala ra'yi duwanaa karaa tabasha waa jiri kartaa si aan isugu sheegnay leedahay meel la isugu sheegay leedahay nidaam dowladeedaan dhisow hayna tabashooyinka jiro hay-adaha dowladda dhexdooda in lagu sheego waayo mas-uuliyiintu inay hay-adaha dowladda dhexdooda ku xalliyaan waaye laakiin haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal daris jiiraanan u duula xaggaasaanba ku shiraynaa waaba ka baxna dalkii la yidhaahdo walaalayaal waxaasi nama saacidayaan manana xalinayaan xal haddaad ka jarinaysana xal kuma jiro ma jiro aan isla hadalno institutionska dowladnimada dhexdeeda aan iskula hadalno baarlamaanaan leenahay xukuumadaan leenahay oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh mid kastana ninka qaylinayow nimaad soo dirsatay oo wakiilkaa ahood soo doorataa kuu jooga reer hebel haddaad tahay mid reer hebel ahaa jooga jamaaca hebel iyo koox kale haddaad tahay mid kooxdaas ahaa ku jira baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahay waa dhex fadhiyaa midka aad shalay ilaa ilaa kan hala doorto xildhibaan ha laga dhigo ilaa ilaa maa wasiirna la siiyo wasiirkaan aad la hayday ayaa jooga maxaa ku barbarmarinayo waxaan rabaa dadka soomaalida inay inta intibaahaan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi hadafka ugu dambeeyaah inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno unbay dhalay wax xal keeni mayso waxaad tabanaysaa kuma xalismayaan idaacadda inaad ka qaylisahay xal kuma imaanayo dalkan ka baxay dibaddaan kusoo shiraya inaad tiraa xal kuma imaanayo wax inaad qabto oo tabasho aad qabi kartahay waa xaq laguma diidana bas sidee loo xalinayaa sidee loo muxuu ah wajahayaa taas un waaye walaalayaal aan u wajahno si dhiiranaan leh kalsooni leh oo aad isku kalsoon tahay waa lagaa qancinaa ama waa lagu qancinaa labada unbay mid noqonaysaa laakiin yaanan waxayn intaa kadib dagaalkaas iyo dib u xoreynta dalka waa socotaa halkana waa soo socotaa way imaanaysaa ilaaha idankiis meelna waa la saarayaa nimankaasi mustaqbalka dhow inaan ka adagnahay ka xoog badannahay ka xoolo badannahay ka diin badannahay kulli waa muujinay waan dadka soomaaliyeed waa ku qanceen ilaahay idankiis dadka reer jubbaland dagaalka hadda ay ku jiraan ha xoojiyeen ha wadeen midka weynun annaga u imaan doonan ha u diyaar garoobeen kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bal markan haddii aan eegno xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu wadaa in loo qeybiyo akhrinta koowaad ee waxkabedelka dastuurka dalka qodobada waxkabedelka inay ku sameeyaan ay doonayaan waxaa ka mid a ah qodobada lixdanaad iyo kow iyo sagaashanaad oo qeexaya muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha horey guddoonka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo magacaabay guddi kasoo talabixiya soo jeedin ka timi xildhibaanada qaarkood xubnaha guddiga aqalka sare ee la magacaabay ayaana kala ah senator aadan cabdinaasir maxamed senator ilyaas bedel gaboose senator deeqo xasan xuseen senator xasan iidow maxamed kobac senator zamzam ibrahim cali senator fartuun cabduqaadir faarax karaama senator saciid siyaad shirwac senator sareedo maxamed xasan jeyte senator samira maxamuud xaaji iyo axmed maxamed saciid irbad waa toban xubnood oo guddigan uu ka kooban yahay markii dhinacadaas aan kasoo tagno arrintan ayaa u muuqata muddo kororsi iyadoo suurtagal ay noqon karto wax kabeddelka qodobada qeexaya mudaxilhaynta dalka oo afarta sano ah laga dhigi doono shan sano labada aqal xogta aan helayno waxay sheegayaan inay qorsheynayaan amba qorshahan ay ka midaysan yihiin sidoo kalena uu la qabo madaxweynaha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka oo arintan ka hadlay ayaa waxa uu yidhi isagoo arrintaani soo hadal qaaday guddoonka baarlamaanka waxaa laga sugayey in ay soo gudbiyaan ajendayaal ku aadan sidii doorashada dadban lagu bixi lahaa oo mid dadweynaha cod ku leeyihiin lagu heli lahaa dalkana lagu hirgelin lahaa hanaankii xisbiyada ma ahayn buu yidhi inay xilligaani muddo kororsi ka fikiraan iyaga oo weliba og mashaqadii iyo sidoo kale dhibkii muddo kororsiga laga soo maray horay xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka digay in dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaado tallaabo ay ku sameynayso muddo kororsi iyaga oo markaasi tusaale usoo qaatay in dowladdu ay ka aamustay dowlad goboleedyada muddo kordhinta ay samaysteen arrintan haddii ay dowladda u hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud amba baarlamaankuba ay ku dhaqaaqaan waxay dad badan leeyihiin waxay keeni doontaa mucaarado xoog leh oo badan oo ay la kulanto dowladda u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud gabagabadii barnaamijkeenna ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteena kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi xaddi mala jacaylow intaan xiiqay taladaaye inkastoon xarbiyo meel umbaad xagalka daacdaaye waana xeelad aad leedahoo waan xasuusnahay intaad xawda goysaa ka badan xaadda oogada barna waa ka soo xayan la'yin xaba warkaagiiye adigoo xanuunkaas le oo kuman xabaal xabaalgeeyi inaan kaa xoroobaa hadday ila xaraaraatay anaa xarigga kuu soo galiya xir iyo laambayre xubbigii kalgacal iyo midaan xaaje garanaynin hadba ii xayaysay ilaan xaasad baa tahay war waxaan maqli jiray inta gabar xishoodliya wiil xariira kugu maqan xaadda way ka badatay aaqirow xaggee baad naga xigtaa xaggee naga xigtaa maynleta adigoo hamaansatay indhoojaysa halisku gobodo ileerileybikoo higde aryamadeeyow anna waxaan maqli jira xaqmiya miya xeer miya xaq miya miya ma xishood la'aanba ma islaanka xoogba anoon xiisa ku qabin igu xiratay faraaqe war kalamaanay xaajadu dhan kaley ka xaniman tahay dhan kalaad u socotaa ayay dhigalay wax maqal yadheegi jari war waxaa socday iyo cidda ka dambayda haddaad taqaan waa fiican tahay waxaan la yaabanahay anugu cidda beegsanaysa dhallinyarada bajaajta cidda bannaanbaxa degdeggaa ah abaabusha markii mid la dilo cidda makarofanka soo diyaarisa islamarkiiba cidda saxaafadda wargelisa isla daqiiqad marka xaajooyinkaa markaan isu geeye waxa ii soo baxay howl la wada qabtay inay tahay warsabankii suuqa siinaa lagu riday iyo dhashiikihii loogu daray shil dhacay inay ka weynaayeen waiska cadda baroortii horgiga ka weynoo ariga weer baa ku jira miyaadna leedihiin war meelilisku haysan ma gorogaasaana namaybaka alay nimantii waa fashilantay ay ku fashilantay raadiyaalku guri jiraan inagogolo filsadoo hayaan madeeyow titiinkii la taalaashaya sotaagan waa tabti hore titiinkii la taalaashaya sotaagan waa tabti hore tiiting ino tilaalaana timirku sugu hayaana tallaahi mataabada hayaan war cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi xero bahal ku jira xoolo kuma dhaqmaan war waxaa kaloo la ariga weerka xukuma xargaha maqasha uga furo xeryaha ooda uga roga halaskalahoobadooy maaha ahay taas war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo dakli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duurkii bulshooy dabka lala dhace daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajda ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa aryaadaha qayladhaanti beryahaan socotay dilka dhallinyarada bajaajka abaabulka iyo kicinta dhallinyarada hmm. shirarka beelaha waxaasoo dhan mugga aan waxaan isu geeya waxaa iiga soo baxay dowladdu dagaalka shabaab heeska dayso habarteeday ka tahay war madaxweyne xasan sheikh waxaa la yidhi kismaayow kula shirayaa layidhi madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigaasha iyo golihii wasiirada iyo baarlamaankii dhammaan maamulkii jubbaland oo dhan macalodayaasha dhaqankana waa la kulmaa la yidhi xaaladda gedo sida aad rabtiin in loo xaliyo halkan soo dhigowna yidhiyaa la yidhi gedo inuu aadi doono iyo inuu gobol kale u sii gudbi doonana lama oga wargarbaharre iyo kismaayo rag is-aamino ishayaanayoo ishura hurayn miya war hargeysyonay laasaanoodba mis huraayaan war soomaaliyao dhan ishuri mayse way soogayn danteed aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hoo waxaa is og abaal ku dheel iyo intow ka gaalay eed waxaa is og abaal ku dheel iyo intow ka gaalay eed war kalamaanay war ma haysiine mootada bajaajka layidhaha afar kunoo ay joogtaa qoriga aakaha layidhaahna laba kunoo dollaru joogaa balaadba aryaa axmedow mootadu haday afar kun joogto ninkaana kahalamada kun jooga wata ee halka doolar dariiqa u taagana dadka ku dilaya xoow yahay wargalaha wasiiradu waxay dhaheen askari dambe baluuda dariiq lama istaajin karo askartii ka dambaysa diliilka bajaajna cadaaladdan horkaynaynaa horta ciidanka dawladda inta balwadale iyo intaan balwada lahayn yaa badan inta wanaka sbiidka iyo laadhuuga dheesho marka lagu daro inta balwadda laha badan wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabka aad wadataan ee deegta aad ku sidaan dawladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco iyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo degdeg loogu qisaasoo diya aan laga qaadan go'aankii dowladeenniyo waa digreeta bayaano in cidna diidi karayn iyo digniintii u dambaysay daaranka qaadan oo dhegihiisa kibir dawya ka tuuroo dembigaa ku dhacaana allaw yaay damiintiyo shalay baa u dambaynewarkalamaanay war ma haysiine laascaanood labadan beri waa xasiloontaha layidhi meeyarkii magaaladuna wuxuu ka warbixiyey dagaalkii dhacay khasaarihii ka soo gaaray magaalada laba oo qof dad badani waa ku dhinteen buu yidhi dhaawacana lix boqoluu ku sheegay laba boqol oo kun oo qoys dad gaarayaana waa ka barakacay buu yidhi goobihii caafimaad gaadiidka iyo korontada iyo biyaha iyo meelihii la midkahaana waa la burburiyuu yidhi ganacsigii iyo guryihii magaaladuna inta badan waa burbureen buu yidhi hadda anuu tirada waa ka qaldayaay meeyarku qoraal u diyaarsan buu akhriyey war wixii dhacay waa dhaceen hadda intaas lagu ekeeyo ma lagu heshiiye mase waa laysku nasanaya kollayba waxaan hubaa dagaal sokeeye inaan cidna ka faa'iidey anna waxaan hubaa qof wax gartoo soomaaliya inuusa xabad ku talilnayn war xabadda shabaab waa lama huraanoo xal kalaa laga waayey laakiin mid kaloo soomaali dhexdeeda in lagu taliyo maaha wargeega maalin odayhoobi biyigii laisku hurgufaayo magaalada dhatiye ayka tali war mar hore calidheera ku dhihin muqdisho horumarkeeda lama ogola dad cadowahana ka soo hor jeeda war muyaadan maqal aduguba kuwaasu waa adinka wallaahi waa adinka war waxaan garan waaye dadka amni darada muqdisho ka wada iyo ciidanka amnigee jooga badan war cabdiraxmaan cabshukuur hadda ka hor wuxuu yidhi markaan arkay sarkaal guri dabaqa ka dhisanaya elboorka agtiisa ayaan amniga muqdisho su'aal geliyey war sarkaalka noon shalka todiiday war sarkaalka mushaarkiisa iyo gunnadiisa dabaq la iska daaya cariishna laguma dhisi karo marka shaqa leexsan bay wadaan miya amni darrada maxaa keenay waa shaqada leexsan hadde idhiib miya idhiib ah war idhiib dabaq laguma dhisi karo soo ruji weeyo tani war kalamaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibbo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaa noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay nagaf iyo ceyb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi cuqdadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiidhsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro waryaabyaabaney yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka miinii la yaabo yaasiinka cidda banaanbaxa degdega abaabusha markii mid la dilo cidda makarofanka soo diyaarisa isla markiiba cidda saxaafadda wargelisa isla daqiiqad marka xaajooyinkaa markaan isu geeye waxaa ii soo baxay howl la wada qabtay inay tahay warsabankii suuqa siinaa lagu riday iyo dhashiikihii loogu daray shil dhacay inay ka weynaayeen waa iska cadda baroortii orgiga ka weynoo ariga weer baa ku jira miyaad na leedihiin war meelilisku haysan magoradaasanaanamayba kaalay nimantii waa fashilantay amligay ku fashilantay raadiyaalku guri jiraan inagoo madeeyow titiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore titiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore tiiting ino tilaalaangate marku sugu hayana tallaahi mataabadaayan war waxaa kaloo hore loo yidhi xero bahal ku jira xoolo kuma dhaqmaan war waxaa kaloo la yidhi ariga weerku ha xukuma xargaha maqasha uga furo xeryaha ooda uga roga hal iskulahoobadooy maaha haytaas war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daadiyo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshooy dabka lala dhace daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa fariimahaasi xubintii kale ee ka horraysay kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya muqdisho kulankan xiga nabadgelyo